bsmi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacdu qaala alimaamu alnawowiyu raximahu allahu tacaala baabu dikri alinsaani man yatbacuhu min waladin aw gulaamin aw mutacalimin aw naxwihim bismin qabiixin liyu'adibah liyu'dibahu wayasjurahu can اlqabiixi wayurawida nafsah ayb baabkani wuxuu u baab yahay insaanka ku sheegistiisa uu ku sheego man yatbacuhu dadka raacayo dadka isaga raacsiisan oo min waladin ilmo u dhalay ah ow ghulaamin ama addoon ow mutacalimin ama qof wax ka baranayo xer u ah arday u ah ow naxwihi ama wixii la a bismin qabiixin uu ku tilmaamo magac qabiixa uu ku sheego liyu'adibahu si uu u edbiyo wayasjurahu uu u canaanto can ilqabiixi shayga xun oo uga canaanto wayurawida nafsahu nafsadiisa uu layliyo yacnii ardaygii iyo cunugii iyo qofkii yaraaye qofka adoonka u ahaa iyo inuu ku hadal yani magac inuu ku tilmaamo magac xun si uu u layliyo u tababaro wax xun oo uu sameeyey ugaga canaanto qaala rawayna fi kitaabi bni sunniyi can cabdillaahi bni busrin ilmaasiniyi asaxaabiyi radi allaahu canhu wahuwa bidami bidammi ilbaa'i almuwaxadati weeyaan ba'dii la haldhibiceeyey godaalkeeda waa wa iskaani siini almuhmalati siinkii la dhibic tirayna reebidiisii waa busr qaala bacahatnii ummii ilaa rasuuli rasuuliillahi sal l salama hooyaday ayaa nebiga ii dirtay biqadfin ayay ila dirtay goosin oo min cinabin cinab ah biqadfin bimaqduufin mid lasoo gooyey oo min cinabin cinab ah cinab lasoo jaray lasoo gooyey ee igu dhiibtay faakaltu minhu waan ka cunay qabla an uballiqahu iyaahu intaanan nebiga gaarsiinin falamaa ji'tu bihi markaan ula imid akhada biudunii dhegtayduu qabtay wa qaala yaa qudaru ayuu yiri wa qaala waxa uuna yiri yaa qudaru war dhagarow dhagarow dhagarowgiiyow wuxuu tilmaamayaa marka yaa qudarudaas nacam ayuu yidhi isim qabiixa waaye laakiin wuxuu ugu talagalay nebiga cunuga yarka inuu ku tarbiyeyo ku edbiyo waxaasoo kalena aanu samaynin ayb shay dad loogu dhiibay inuu markaa dhaxda uu ka cuno caruurta waa iska sameeyaan warawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في fi الطويل tawiili xadiidkiisii dheeraa almushtamili ee koobsanayay calaa karaamatin karaamo daahiratin muuqato lisidiiqi u sugnaatay radia allaahu canhu wa macnaahu macnihiisana wuxuu ahaa ana sidiiqa radia allahu canhu abuubakrin sidiiq dayafa wuxuu martigeliyey jamaacatan koox wa ajlasahum waa fariisiyey fii manzilihi gurigiisii buu fariisiyey wansarafa ilaa rasuuli rasuulilaahi sala allahu calayh waali wasalama nebiga ayuu u gadoomay ou aaday xaggiisa isagana fata'ahara rujuucuhu soo noqodkiisii baa daahay faqaala waxa uu yidhi cinda rujuucihii noqodkiisa agteeda acashaytumuuhum ma cashaysiiseen qaaluu waxay yidhahdeen laa maya fa aqbala cala bnihi wiilkiisii buu ku jeestay cabdiraxmaan ahaa fa qaala waxau yidhi yaa qunthuruna waa la dabdiyey yaa cabtharuna waa la yiri fajadaca waa gogooye wasaba waa caaye aad u canaantay jadaca canaan buu ku gogooye qultu qowluhu qunharu bikaynin mucjamatin kayn oo mucjama ah la dhibiciyey madmuumatin la goday uma nuunin saakinatin nuun reeban uma thaa'in tha muhallahatin la saddex dhibiciyey maftuuxatin kordhigan la kordhigay wa madmuumatin la goday qunthar iyo qunthur uma raa'in ra wa macnaahu yaa la'iimu war midkan xumo aho wa fajadaca huwa biljiimi wadaali lmuhmalati waa daal la dhibictiro macnahu dacaa calayhi waa habaaray biqadci lanfiyi wa naxwihi sanka inuu ka go iyo waxa la marka waa habaar iska canaan marka labada xadiisba marka waxaa laga qaadanayaa qofka in magac xun lagu sheegi karo hadduu cunug aada dhashay yahay oo kale iyo addoon iyo qof ardayood waxbaraysa iyo ood ka dareentay xoogaa yacni eh, inuu eh, edabsiin u baahan yahay in la yeeli karo sidaas la dhihi karo isaguna marka si ay ugu noqoto dhiirigelin baabu nidaai man laa yucrafu ismuhu baabu bayaani nidaai man qof u dhawaaqistiisa sida loogu dhawaaqaya laa yucrafu ismuhu magaciisa aan la aqoonin qof baa magaciisa la aqoonin see loogu dhawaaqaya yanbaqii waxaa haboon an yunaadaa in la dhawaaqo loogu dhawaaqo bicibaaratin cibaaro cibaarada oo laa yuta'adaa bihaa aan lagu dhibtoonaynin cibaaro aan lagu dhibtoonaynin in loogu dhawaaqaa haboon walaa yakuunu fiiha kadibun beenna dhexdeeda aynan ahayn walaa malaqunna aynan ahayn tamalluqi waxa una ku jirin isku dhadhajin ka badbadin ka qowlika oo kale weya yaa akhii yaa faqiihu yaa faqiiru yaa sayidii yaa haadaa yaa saaxib athawbi alfulaaniyi marada hebel ninka watow aw inacli alfulaaniyi aw ilfarasi faras fulaan ninka watow saaxibulfaraska aw iljamali aw isayfi aw irumxi wamaa ashbaha hada calaa xasabi xaali lmunaadi qofka dhawaaqay walmunaadaa ka loo dhawaaqay hadba sida uu yahay sidaa in la yeelo innaga marka caado aada u xunaan naqaanaa caadadaas waxa ay tahay qofka marka la rabo in loo dhawaaqo ama lasoo jeediyo waxaa la layar iyo weynba waxaasay samaynayaa waa qofkii marka iyadoo magaciisiiba la yaqaano xataa hebelow la dhihi karo ayaa waxaa laleeyahay sid ladhaha laleeyahay ma fiicna marka khaasatan weliba qofku haddii uu yahay qof akhyaar ama inaan dhahno waxaa aada qaalib noogu awariyaa waryaa in la yirahdo waryaadu kelmad oo oh, zajri ku jiro waa nooc zajri abaa ah ku jiro ayb ilaa ummadihii kale ajaanibka ah xataa ay anaga noo bixiyeenba waryaa taana marka in layska dhaafo walaal in la yirahdo ayb waqad rawaynaa fi sunani abi daawuuda wاnasaa'iyi wbni maajah biisnaadin xasani can bashiir bni macbadin almacruufi bibni alkhasaasiya loo yaqaano radia allaahu canhu qaala waxau yiri baynamaa xille ana aniga umaashii aan soconay aan la soconaya annabiya sala allahu alayh ali wasalam nebiga nadara wou eegay faidaa rajulu nin waaba isaga oo yamshi uu soconayo beyna alqubuuri qubuuraha dhexdooda calayhi naclaani laba kabood oo dacasa ayuu korkiisa ay faqaala wuxuu yidhi yaa saaxiba sibtiyatayni warkabahan dhogorta le ninka sitoow wayxaka rooggaaga eh ama naxariistaada ah eh, alqi sibtiyatayka labadaada kabood dhig iska saar iska bixi wadakara tamaam alxadiidi buu sheegay xadiidka dhammaystirkiisi ayuu sheegay xadiidkan waa noo soo hormaray qultu annicaalu sibtiyatu bikasri siini weyan allatii laa shacra calayha kaba aan dhogor kor ku lahayn midkan kabaha dhogorta lahayn sitow ay ka dhigan tahay marka ayb marka sidaa in wax lagu garan karo un markaa in loogu dhawaaqo haddaan magaciisa la garanay haddii magaciisa la garanayana de waa in magacaba loogu dhawaaqa marka oo laga daayo waryaada iyo siidta iyo waxaas laga daayawarawaynaa fi kitaabi ibni suniyi can jaariyata alansaariyi asaxaabiyi radia allaahu canhu wahuwa biljiimi weyaane jaariya marka magacyo waxaaa nin inaagbo iyo khaarijo iyo jaariye iyo asmaa iyo magacyada nimankay naagahuba yeelan karaan qaala waxauu yidhi kuntu cinda anabiyi sala allahu alayh waali wasalam nabiga agtiisaan joogay wa kaana wuxuu ahaa nabiga idaa lam yaxfad haddii uunan xifdinin aanu xifdisnayn isma rajuli ninka magaciisa qaala wuxuu dhahay ya bna cabdillaahi qaala wuxuu oranaya yabna cabdillaahi ayub alanmaati ayaa ku jiro dariiqiisana dabaraani baa fi lmucjam sagiir iyo awsadka uga soo saaray haythami waxa uu yidhi majmuc zawaa'idka fiihi abu ayub alanmaati aw abu ayub alansaari walam acrifhu wabaqiyatu rijaalihi tiqaat yabna cabdilaahina hadda qof walba waa isaga dhaboobaysaa nin walba adoon allah dhala ilana baabu nahyi lwaladi wاlmutacalimi wاtilmiidi an yunaadiya abaahu wa shaykhahu bismihi baabu bayaani nahyil waladi cunugii kareebista laga reebay cadayntiisiibu u baabyahay wlmutacalimi midka waxbaranaya watilmiidi ardayga an yunaadiya inuu u dhawaaqo abaahu aabihii wa mucalimahu mucalimkiisa wa shaykhahu sheekhiisa inuu ugu dhawaaqo bismihi magaciisa hebelow uu yiraahdo iska reebid layska reebay rawaynaa fi kitaabi ibni suniyi can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama ra'aa rajulan bou arka nin macahu ghulaamun inan ou la socdo cunug ou dhalayba faqaala lilghulaami ghulaamkiibu wuxuu ku yidhi man hada kan waa kuma qaala waxau yidhi abii aabbahay qaala waxau yidhi falaa tamshi amaamahu hortiisa ha soconin walaa tastasibba lahu walaa tastasibba ha cay dalbin lahu isaga ha u cay dalbin ayb yani ficil oo kugu caaya aabbaha ha kasbanin walaa tajlis qablahu hortiisa ha fariisanin hortiisa walaa tadcuuhu bismihi magaciisana ha ugu yeerin qultu macnaa laa tastasiba lahu ay laa tafcalha samaynin ficlan ficil yatacaradu fiihi oo ugu banbaxayo lian yasubaka inuu ku caayo abuuka aabbahaa zajran laka canaan uu ku canaananayo ta'diiban calaa ficlika iyo ficilkaaga idbin uu kaa idbinayo alqabiixi ficilkaaga xun darti waxaa kaloo laga yaaba in laga wado cayha usoo jiidin qof aabbihi inaad cayso oo adiga aabbaha la caayo sidaan haysu soo jiiday inay tahayna waa suurtagal ayb ibnu callaan sida uu faa-iideynayo ayb ayb xadiidkan marka shawaahid buu leeyahay oo haythami uu sheegay majmuuc zawaaidka uu ku sheegay macnihii uu u tarjamtayna marka xadiidkani wuu keenayaa ayb ayb warawaynaa fiihi ay fi kitaabi ibni suniyi can sayid اljaliil اlcabdi الصaalix اlmutafaqi calى salaaxihi laysku waafaqsanaa cubaydillaahi bni zaxrin bifatxi izaayi wa iskaani ilxaa'i xaadoo la reebo algumalati radia allaahu canhu qaal yuqaalu waxaa la leeyahay buu yidhi min alcuquuqi waxaa ka mid a ah cuquuqa an tusamiya abaaka aabbaha inaad magacowdo bismihi magaciisa wa an tamshiya amaamahu hortiisa inaad socoto fii dariiqin jid dhexay baabu istixbaabi tagyiiri lismi ilaa axsana minhu baabu bayaani istixbaabi tagyiiri lismi magacii doorintiisii sunnanimadeedii caddaynteediibuu u baab yahay ilaa axsana minhu loo dooriyo wax ka wanaag badan wax ka wanaag badan markaa in loo dooriyo ayb oo magac ka fiican fiihi xadiidu sahlin almadkuuru fii baabi tasmiyati almawluud ayaa ku jira fii qisati lmundiri bni abi usayd nabigu inuu mundir u bixiye waraweynaa fii saxiixay waa soo dhaafna marka xadiidka ayb hore noogu soo hormaray waraweynaa fii saxiixay albukhaariyi wa can abi hureyrata radia allahu canhu ana zaynaba zaynab kaana smuhaa magaceeda barata ayuu ahaa faqiila waxaa layidhi tusakii nafsaha nafsadeeda ayay ammaanaysaa fasamaahaa rasuululahi sal salam rasuulkii alla wuxuu u bixiyey zaynaba zaynab buu u bixiyey wfii riwaayatin fi saxiixi muslimin can zaynaba binti abi salamata radia allaahu canhuma qaalat summiitu barata ayaa la ii bixiyey faqaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulku waxauu yidhi samuuhaa zaynaba um, ku magacaaba qaalat wadakhalat calayhi zaynabu bintu jaxshin ayaa usoo gashay wasmuhaa baratu layidhaha fasamaaha zaynaba ayuu u baxshay magacyada marka ammaanta ee ku jirtao kale la bedelayaa maxaa tawaaduca la rabaa magacyada foolxumada ay ku jirtana waa la bedelayaa magac wanaagsan baa loo bedelaa marka ilaa axsana min minhuda waa nisbi hadduu magacu magac ammaan badan uu yahayna magac ka wanaagsan waxay tahay kaan ammaanta badani ka muuqanin hadduu xun yahayna magac wanaagsan oo markaa xumaantaa laga bedelo wfii saxiixi muslimi ayضa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal kaanat juwayriyatu juwayriya waxay ahayd ismuhaa kaanat juwayriyatu juwayriya waxay ahayd ismuhaa baratu magaceeda bara ayuu ahaa faxawala rasuulu llahi sal allahu alayh waalih wasalama magaceedii nabigafaxawala rasuululahi sal slam nabiga waa bedelay waa gediyey ismahaa magaceeda juwayriyata ayuu u gediyey wa kaana yakrahu wuxuu nacaya an yuqaala in la yiraahdo kharaja min cindi barata bara agteedu ka soo baxay ayb marka baradu marka waa baariyey oo kale waa qof baari khayr badan waay marka qofkuna inuu tawaaduca ayaa laga rabaa ayb ayb warawaynaa fi saxiixi اlbukhaariyi can saciid bn اlmusayib bni xasnin can abiihi ana abaahu jaءa ila اnabiy sal l salam aabihii nebigu u yimid faqaala waxau yihi masmuka magacaa qaala waxau yihi xasnun ayaa la yiraahdaa faqaala waxau yihi anta adigu sahlun baa tahay anta sahlun ayaa tahay buu yidhi qaala waxau yidhi laa uqayiru doorin maayo isman magac samaaniihi abii aabahay uu ii bixiyey qaala bnu lmusayib waxa uu yidhi famaa zaalat kama aynan zuulin alxusuunatu adayga fiina dhexdeenna inay tahay bacdu weli weli nagama zuulin buu yidhi adayga in dhexdeenna uu yahay ayb waxa uu yidhi xusuunada iyo adayga nagama aynan zuulin marka meesha waxaa laga qaadanaa dhibaatada ay leedahay haddii nebiga wax lagu khilaafo yani mukhaalafada rasuulka dhib unbay keenaysaa qultu alxusuunatu khiladu lwajhi wejiga adkaanshihiisa waa iyo wa shay-un wax oo min alqasaawati adeyg ah adeyg iyo qallafsanaan ah ayb marka magaca nebiga xasni waa bedelay wuxuu u bedelay sahl nacam maxaa yeele waxaa ku jirta ad ad adeyg wax fiican ma aha iyo qallafsanaanta wuxuu u bedelay marka sahl bal anta sahlun buu yiri naam anta sahlun ayb suhuulada iyadaa marka wanaagsan waxaa ku sugan marka isimka in la bedelo magaca la bedelo magac ka wanaagsan loo bedelo warawaynaa fi saxiixi muslimi can ibni cumara radia allaahu canhuma ana anabiya sala allahu alayh wali wasalama rasuulkii khayara wuxuu dooriyey isma caasiyata caasiya magaca wa qaala waxau yidhi anti jamiilatun jamiila lagu yidhaahday caasiya iyadana magac ma fiicno magac xun waanayb wafii riwaayatin limuslimiin aydan ana bnatan gabar licumara cumar u sugnaatay kaana yuqaalu lahaa caasiyatu ayaa la dhihi jiray fasamaaha rasuululahi sal l salam jamiilata ayuu u bixiyey nebiga warawaynaa fii sunan abi daawuuda biisnaadin xasanin can usaamata bni akhdariy asaxaabiyi asaxaabiyi radia allaahu canhu wa akhdariyun bifatxi lhamzati waa hamsadoo la kordhigo wadaali ilmuhmalati idaalka la dhibictiray tiray wa iskaani ilkhaai khadoo la reebo almucjamati la haldhibiceeye beynahumaa dhexdooda ana rajulan nin yuqaalu lahu leyra asram kaana wuxuu ahaa fi nafari aladiina kooxdii atow rasuul allahi sal l ly slam rasuulka u yimaadeen ayuu ka mid ahaa faqaala rasuulu llaahi sal allahu alayh ali wsalam nabigu wuxuu ku yidhi masmuka magacaa qaala asram ayuu yidhi <coughs> qaala waxauu yidhi bal anta zurcatu zurca ayaa taha adiga bunaam saraamada marka waa go-naanta iyo yacni meesha yacni dhulku marku ka go-o yacni baxsoo saar ama wax kasoo dhalasho iyo waxaa markuu ka go-o waay go-naan go-naanuu diidayaa marka nacam zurca ayuu marka u bixiyey magaciga ka bedelay warawaynaa fi sunani abi daawuuda wanasaai wakayrihima can abi shurayxin hani alxaariiyi asaxaabiyi radi allahu canhu anahu lama wafada ilaa rasuuli illahi sal salam markuu nebiga usoo wafdiyey maca qowmihi qowmkiisa isagoo la socdoo la jiro samicahum wou maqlay yukannuunahu iyagoo ugu kunyaynaya biabilxakam garsoorihii abihi abilxakam fadacaahu rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nabigaa u yeeray faqaala waxau yidhi in allaha alle huwa alxakamu isaga ayaa alxakama ah meeshan waxaa laga qaadanaya magacyada alle inaan lala bixin ufiirsa marka waxaa la bedelaa magacu hadduu yahay magac alle makhluuq waa inuunan yeelanin waa laga bedelaa magacu haddii uu xumaan tusaayo iyo liidnaan waa la bedelaa magacu hadduu ammaan dheeraada uu tusaayo isagana waa la bedelayaa waxaa kaloo lagu dari karaa magacu haddii uu yahay magac gaalo keliya ay la baxaan oo iyaga caanku ah sida butrus iyo girgiis iyo eh, magacyada saasoo kale a iyo kuwan kaleo gaaladu ay leeyihiin asmaadaas marka gaalada u gaarkaana waa la bedelaa iyo asmaada shaydaanka magacyada u ah iyadana waa la bedelaa qaala waxau yidhi in allaha alla huwa alxakamu weyaan wa ileyhi isaga xaggiisana alxukmu ou ahaaday oo xaggiisaa loo xugun tagaa waa lagu cibaadaystaa oo waxaa alle lagu caabudaa isaga in loo xugun tago sharcigiisa magacyadiisana alxakam ayaa ka mid a ah. towxiidulcibaadana marka waa soo gala taxaakumka magacyada allana waa towxiidul sifaadna waa ku jiraa rubuubiyadiina waa ku jiraayo maxaa yeele lahu lxukmu isagaa iskale xukunba xukunka kowniga iyo midka sharciga labadaba falima tukanna maxaa laguu kunyaynayaa abalxakam faqaala waxau yidhi ina qowmii qowmkay ida khtalafuu hadday iskhilaafan fii shayin arin atownii waa ii yimaadaan faxakamtu beynahum waan kala saaraa faradiya kila alfariiqayni labada kooxba way raalli noqdaan faqaala rasuululahi sal slam maa axsana haada alla wanaag badanaa kan meeshaa marka waxay ku tusaysaa dad dadka u garqaado oo yacni heshiisiiyo oo islaaxoodii ka qayb qaato inay wanaagsan yihiin taas oo aynan xumayn maxaa yeele dadku markay khusuumaad iyo doodo iskugu yimaadaan intayna maxkamadda imaanin waxaa fiican iyagu soo heshiiyaan oo markaa yacni siday ku heshiiyaan hadday isku daalac naasilaan kabacdi sidaa ay raalli ku kala noqdaan maxkamadda markii un laga maarmi waayo markii la yimaado iyada laakiin sharcigay wax ku feerinayaan marka ninkan nebiga qoomkiisa usoo gar dhigto wayna ku qancaan waa ku ammaanay marka yani ummaddu inay leedahay marka qof dad ay ka dambeeyaanoo war geeya dadkaas ay yiraahdaan oo warkoodana ay ku qancaan wax fiican way ka fiican yihiin dadka aan dad cishta lahayn oo aan la celin karin oo haddii boqolaal isugu timaado culamaa ama yani dad cuqaala ay isugu timaado aan la kala celin karin dadka kuwaasa ugu liito famaa laka min alwaladi famaa laka maxaa kuu sugnaado min alwaladi ilma meeqaad ilma leeda qaala lii waxa uu yidhi shurayxun wa muslimun wa cabdullaahi intaasaan dhalay qaala waxau yidhi faman akbaruhum yaa ugu weyn qultu shurayx baan yidhi qaala waxau yidhi faanta adigu abuu shurayx ayaa tahay waxaa laga qaadan in laysku kunyo laysu bixin karo kunyada dhaqan carbeed keligiis ma aha oo nebiga xataa waa uu kuniyey jira dadka waa uu u kuniyeyn jira dadka ninka isdhahaya marka dhaqankii carabta iyo diinta kala goyna aad iyo aad u daalaya oo aada usoo wareera qofkaas badanaana dadka dhaqanka carabta neceb waxba ugu hoos laaban oo nifaaqa ugu hoos laaban waxaad arkaysaa dhaqan carbeed ma rabnuu leeyahay isagoo de dhaqan gaala ummadda ka dabawada arkaysa marka marka waa nin dad kale u raran oo af kale ku hadlaayan dad kale ka dhex hadlaayaan isaga maaha wax hadlayo waa zanaadiqa iyo munaafiqiin iyo kufaar ayaa ka dhex hadlaysa isamarka dhaqanka wixii sharcigu uu ka bedelay dawaaba ka bedelaya wx sharcigu sugay oo sharcigii ku yimidna waa in sidiisa la yeelaa alqaab iyo magacyo badan bay anaguba gaalada noo keeneen kumaanda iyo waxaas iyo yani iyagaa noo noo keenay nacam waana la isticmaalayaa markaad tiraahdid yani qofka uu yiraahdo ah, asmaadii sharciga ahayd marka la isticmaalo ama u nebigu isticmaali jira ama luqadii qur-aankaba markii la isticmaalo waa bulbul kacsana nacam waxa weyaan marka calaaqa inuu la yeesho min raba diinta qofka carabiga ka dheeraado diinka inuu calaaqa la yeesho nin raba ma aha qaala abu daawuud wagayara anabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu dooriyey isma alcaasi wa casiizin wa catlata wa shaytaanin magaca maaragta walxakami wa quraabin wa xubaabin wa shihaabin fasamaahu haashiman buu ku magacaabay wa xarbanna silman buu ku magacaabay heshiis xarbi waa colaad colaad marka waxaa ka fiican heshiis ama maslax wasama almudajica almunbacith ayuu ku magacaabay kasab iyo xaytuse iyo firfircooni wa ardan dhul yuqaalu lahaa caqiratun la yidhaahdana ma dhalays samaaha khadiratun buu ku magacaabay dhul cagaaran wa shicbu dalaalatina samaahu shicba alhudaa ayuu ku magacaabay wa banu zinyatina samaahum bani rishda وسمى bani muqwiyatana bani rishdata ayuu ku magacaabay qaala abu daawuud taraktu asaaniidaha lilikhtisaar baan uga tegay qultu catlatu bifatxi alcayni almuhmalati wayo sukuuni taa'i ta'doo la reebo almuhanaati la laba dhibiciye fowq kor laga laba dhibiciye qaalahu ibnu makuula ayaa yidhi abuu nasr ibnu makuula alamiir kitaab weyn buu leeyahay yani kitaabulikmaal la yiraahdo oo asmaada dabdigooda iyo aad ugu fiican qaala waqaala cabdulghaniy catlatu catalatu ayuu yidhi yacni bifatxi taitadoo la kordhiga aydan qaala wasamaahu nabiyu sal allahu alayh ali wasalam cutbata wa huwa cutbatu bnu cabdin isulamiy ayuu ku magacaabay jawaazi tarkhiimi lismi isimkii in la tarkhiimiyo tarkhiimku marka waxaa weeyaan de naxwadana waa lagu sheegayo baablmunaadaha iyo isimka yacni markuu afar xaraf iyo ka badan iyo kale uu yahay in markaa qeybaha dambe la gooyo xarafka dambe la jaro saa la yeelo haddii uu murakab yahayna hab loo tarkhiimiyo ayuu leeyahay naxwada iyo waxyaabahaasa lagu daraasiiye marka isimkii tarkhiimintiisii banaanaanshihiisa ayuu u baabay idaa lam yata'ada hadduunan ku dhibtoonaynin bidaalika kaagaasi saaxibuhu aanu ku dhibtoonaynin raweynaa fi saxiixi waxaanu ku werinay min duruqin kathiiratin ana rasuula allahi sal ly slam nebiga rakhama uu tarkhiimiyey asmaaa jamaacatin jamaaca magacyadooda min asaxaabati ah famin dalika waxaa ka mida qowluhu sala allahu alayh wali wasalam liabii hurayrata radia allaahu canhu uu ku yiri yaa abaahir wa qowluhu sal allahu alayh wali wasalam licaaishata radia allaahu canha yaa caaishu uu ku yiri waa tarkhiimiye walianjashata radia allaahu canhu yaa anjashu ayuu ku yiri wa fii kitaabi ibni sunniy ana nabiya sal l salam qaala liusaamata yaa usaymu yaa usaymu ayb ayb waxaa ku jira marka xadiidkan dambe ibnu sunni uu werinaya mucaawiyat bnu yaxya asadafi ayaa ku jira dacfi uu ku jira markaayb huwa aطrabulusi imaamu dahabi miisaanka wuxuu ku yiri ilaa anahu sadafiy wahuwa daciifun xaafidku marka wuxuu yiri huwa saduuqun lahu awhaam kama qaala alxaafid fi taqriib walilmiqdaami yaa qudaymu ayuu yiri markan ah. Oye. baabu nahyi can alalqaabi alatii yakrahuhaa saaxibuhaa baabu nahyi nahyigii cadayntiisiibuu u baab yahay can ilalqaabi layska reebo naanaysaalatii naanaysaha oo yakrahuhaa saaxibuhaa qofkeeda uu nacayo qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi walaa tanaabasuu bilalqaabi <coughs> naanaysya xunxun koofaaro xunxun ha isugu yeerinina waitafaqa alculamaau waxay isku waafaqeen calaa taxriimi talqiibi alinsaani insaanka kunaanaysidiisa xaaraantinimadeeda inay xaaraan tahay bimaa yakrahu waxa u nacayo in lagu naanayso ay isku waafaqeen culummada xaaraam inay tahay sawaaun waxaajiina kaana sifatan lahu sifa u ahaayayaa kal acmashi walajlaxi ajlax marka waxaa layihaha ninka labada dhinac tinta ay ka tagtay walacmaa walacraji walaxwali walabrasi wlthbaji ayb athbajna waxaa weyaan ayb thabajku waa deegta iyo dhabarka inta u dhexayso duudka athbaj marka ninka duud weyn wlasfari walaxdabi hungudda yani kan soo tuurta camal leh walasami walasraqi walafdasi afdas isaguna waxaa weeyaan eh, midka sanka weyn walashtari ayb indhaha galalkooda gedisnaantooda wal athrami ayb athramna waxaa weyaan bushinta dhacsan waa suquud thaniya cafwan iligu marka uu genay oo kale waa in ayb walaqdaci wazamini zaminkuna waa qofka naafada awe ah, waalmuqcadi walashalli ninka qallalan ow kaana sifatan liabiihi u ahaaye ow liummihi ama hooyadii wagayri dalika mimaa yakrahu waxa uu nacayo watafaquu waxay isku waafaqeen calaa jawaasi dikrihi sheegistiisu inay bannaan tahay bidaalika waxaayaabahaas lasoo sheegay calaa jihati tacriifi aqoonsiin darteed qofkan waxbaa ku xirnaaday in la ogaadaa la rabaa si kale maxamed haddii layraa laguma garan karo cali haddii layraa lama garan karo marka in loogu daro jiis iyo indhabiyoole iyo indhoolihii iyo in la yiraa wax dhiba male markaa liman qof laa yacrifuhu aan garanaynin ilaa bidaalika kaas in loogu dara maahna qofka hadduunan garanaynin qofkaasa ugu sheegi kartaa laakiin qofka iska garan kara cidda aad ka wado maaha inaa ugu sii dartid marka wa dalaa'ilu kullin mid kasta dalaaishiisa wa dalaa'ilu kulli maa dakartuhu waxaan sheegay dalaa-isheeda dhammaanteed mashhuuratun weeyaan mid iska caan ah xadaftuhaa waan gooye ikhtisaaran gaabin waistiqnaa'an ku deeqtoonaan bishuhratihaa aan ku deeqtoonaaday وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه